نxمده ونستعiنه ونستغفiره ونعuudu باللahi min شhروuر أنفuسina وmin سيئaaت أعmاalina maن يهده الlه falaa مضل لah وmaن يضلل falaa hadiya lah وأشhهadu an laa إلaaha إlا الlه وaxdah laa شhariika lah وأشhهad أna محamdا cabdه وrasuuله اllهma صل عlى محamd وعlى آله وأصحاabه وman تبcahm بإحsaan إlى yوم الdiin ama bعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada wuxuu nooga bilaabanayaa baab اlأlf الmutadarifa alifta oo u danbayda kelimada qaabka loo qoro wa tuktabu waa la qoraa alأlifu alifta bacda waawiljamaacati bacda waawiljamaacati waawil-jamaacada gadaalkeeda la qoraa wadaalika mithaalkiina ka qaalu oo kale weeye duuna alasliyati wowda asalka ka sokay wadaalika mithaalkii zaydun zayd yadcu waa u yeeraaho kale weeye wa tursamuun alif alifta waxa waa la calaamadayn ah yaa-an ya xaalay tahay in tajaawasad hadday ka gudubto athalaatata saddex xaraf kamaa wadalika mithaalkii kastadcaa waa u yeeray oo kale weeye walmustafaa kii la doortay ow kaana aslaa amase aliftaas asalkeedu alyaa ayaa hadduu ahaaday wadalika mithaalkii karama waa tuuray walfataa wiil dhalinyaraahoo kale weeye wa tursamu lalif alifti waa la calaamadaynaa alifan alif xaalay tahay fii kayrihi kayri lmadkuur kii lasoo sheegay qayrkiis wadalika mithaalkii ka qafa qadaad iyo walcasa ul oo kale weeye wayankashifu waa faydma amrul alifi wayankashifu waa faydma amru alifilficli ficilka alifkiisa arrinkiisu bitaay ta ku faydmaa wadaalika mithaalkii karamaytu waa tuuray wa cafawtu waa cafiyey oo kale weeye wayankashifu waa faydmaya amru alifil ismi isimka alifkiisa arrinkiisa bitathniyati tathniyu ku faydmaa wadaalika mithaalkiina kacasawayni laba ulood iyo wafatayayni laba dhalinyaro oo kale weeye halkan wuxuu uga hadlayaa saddex masalo masalada koowaad waxay tahay ficilka wowda u dambayda mid waa waawn jamaaca oo waa isim oo waa ficil faacil ama naa'ibu faacil midna waa xaraf ficilka ka mid aho kii ugu dambeeyey ficilka weeye oo ficilkaa ku jiran labadaas waaw si loo kala saaro waawn jamaacada alif laga daba qora ficilka markuu muctalul aaqib bilwow yahay ficilka mudaarica wowa u dambayda yadcuu yaqzuu oo kaleeto markii waawljamaaca la xiriirsatana waawa u dambayda wawdaas ama faacil ahaato ama naay faacil ahaatee sida lam yaqzuu oo kaleeto aamanuu kafaruu oo kaleeto wowdaas marka waawljamaacadaa iyo wowda ficilka uu ku jiran xarafka ugu dambeeyo ah labadaas waw si loo kala saaro waa ul-jamaacada alifa laga daba qoraa oo lahaa faariqa bayna waaw ljamaca wa waaw lmufrad aliftaasa laga daba dabaqora waawda oo xaraf ka kamida ficilka ah na waxba laga daba qori ma masaladaas waa mid talabaad wuxuu ka hadlaa kelimadda ama ficil ahaato ama isim haato haddii alif uu u dambeeyo qaabka loo suurayna aliftaas marka la qora ma ya-a loo suuraynaa mase alifa loo suuraynaa laba goor ya-a loo suuraynaa hal marna alifa loo suurayna kelimadu ficil ama ha ahaato ama isim ha ahaatee hadday saddex xaraf ka badan tahay ya-a loo suurayna sida mustafaa iyo istidcaa haddii kelimadu ay saddex xaraf tahay waa la kala qaada waxaa la leeyahay alifta asalkeeda halkee ka soo gadoomay alif asal ma noqotay iyadu hadduu ya ka soo gadoomay ya-a loo suurayna rama oo kaleeto ya-a loo suurayna hudaa oo kale ya-a loo suurayna haddii aliftan asalkeedu uu ka soo gadoomay wowna alifa loo suurayna sida dacaa oo kaleeto dacaa oo kaleeto marka sidaas weeyaan wuxuu kaloo ka hadlaa haddee saa lagu garanaa alifta asalkeedu ma wow ah mase ya wuxuu yidhi waxaa la fiirinaa ficil miyay ku jirta aliftu mase isim hadday ficil ku jirto waxaa lagu garanaa oo kuu faydaa taa-ul faacil ficilka la xidhiiri tamutakalim ama tamukhaab labadaas mid dheerta ahaado ta oo faacila la xiriir tamutakalim ama tamukhaab mid la xiriiri mar alle markaad la xiriirido asalkiia soo booda ramaa la xiriiri ramaytu ha ya-da waa la gartay marka ramaa aliftaanu ya ahaa jir dacaa la xiriiri dacowtu khalaas la garay dacaa alifteedu wowey ahaa jir mar alla markaad ta'daas la xiriirido ayaa asalku soo baxa waa haddii aliftu ay ficil ku jirto aliftu isim taniya taniye markaa taniyadii soo baxee fataa fatayaani ya hajir ma jeedaa casaa casawaani woway hajir sooma jeedin marka alifta si loo garto hadday ficil tahay see loo garan ta u faacil ficilka u tiir khalaas isagaa soo baxa asal hadday isim ku jirtana saa loo garan taniye intaas uga hadla wa tugtabu waa la qoraa alalifu alifkii waa la qoraa bacda waawiljamaacati waawiljamaaca gadaalkeeda la qoraa wadalika mihaalkii ka qaalu oo kale wey qaalu fiir alifa ka daba qoro wowda qaalu ila wowdaasa waawiljamaacahe ama wowdaas facil haato ama naay facil haato mid darabta haato waa isku mid labadaba duribu haddaad tira waa laga daba qoraa duribu haddaad tira waa laga daba qoraa duuna alasliyati alifta duuna alasliyati wowda asliyada ka sokay wowda oo ficilka xaraf ka mida ah oo aakhiru ficilkaa taas maya laga daba qorima wadaalika mihaalkii kay zaydun zayd yadcuu u yeera yadcuu wowdaas alif laga daba qorima ilaa dacaa asalkay ku jirtay dacawa ah, asalkay ku jirtay wowdan halkaas wuxuu ku sheegay wawda jamaacada iyo wowda aakhirulficilka sida loo kala garto hada wuxuu sheegaa kelimadu ama ficil ha ama isim ha ahaatee alifta u dambayda alifta sida loo calaamaday loo qoro ma alifa loo qora mise ya wa tursamu waa la calaamadayna alalifu aliftii yaa-an ya xalaytaa la calaamadaynaa goorma in tajaawasad hadday ka gudubto ahalaaata saddex xaraf saddex xaraf marba hadday ka gudubto ha kala qaadin marba hadday saddex xaraf ka gudubto halkaad ka timid hadhihin ya u qor wadalika mithaalkii ka sadcaa waa wacid dalbay walmustafa kii la doortay oo kale wey ism fic labada mid inayhin ow kaana aslu asalkeedu alyaa-iy hadduu ahaa hadday saddex xaraf la kelimadu tahay waa kala qaadee waxaa leedaha asalku ma u ka yimid masawow hadduu ya ka yimid aad u qore wadalika mihaalkii karama iyo walfata oo kale wey midna waa ficil midna waa isim soo ma jeed waa isku mid waxa weya rami ya-ay ka timid fitya iyaduna ya-ay ka tan labadaba ya-ay ka yimaadeen midna waa ficil isim wa alifan alif xaalay tahay ayaa la calaamadaynaa fii gayrihi ayri maa dukira intii lasoo sheegay ayrkiis waa laba wixii lasoo sheegay wixii saddex araf ka badnaa iyo wixii asalkoodu yo ahaa labadaasaa lasoo sheegay marka intaas kayrkood wixii kayrkooda waa maxay waa saddex xaraf oo asalku wow ahaa waa kelimad saddex xarafa oo alifta ku jirta asalkeedu uu wow ahaa wadalika mithaalkiina ka qafa qadaad oo kale weeye ama jeego meeshaas u dambayda sur madax qadaadka ama jeegada taas weeye iyo walcasaa usha wayankashifu saan loo garanaa hade waxaad itiri ma og marba hadii saddex xaraf calaykum salaam saddex xaraf hadday kelimadu tahay alifkan qaabkaad u qor yahay wuxuu kaaga xidhay inaad garato arrinta asalkeedii daadan asalkii garan maba garan karti si aad u qorto saan ku garanaa waxaad kala fiirinaya horta aliftan ma ficli ku jirta mase ism hadday ficil ku jirto waxaad ku garanaya tawlfaacil xidhiir hadday ism ku jirto waxaad ku garanaya tasniye uu kuleeya fiiri wayankashifu waa faydmaa amru alifilficli ficilka alifkiisa arrinkiisu bitai ta ku faydma ta faacil ku faydma tadaas ama mukhaadaba ha ahaato ama mutakalim ha ahaato wadalika mithaalkii karamayto waa tuura wacafowtu waa cafiye marka rama asalkeed muu noqday ya maxaa noo faydo noo caddeeyey ta'daas cafaana muxuu noqday alifkeedii waaw yaa noo caddeeyey ta'daasa noo caddayda wlsmi waxaa tiraa wayankashifku waa faydma amru alifilsmi isimka alifta ku jirta arinteedu bitasniyati uu ku fayd ma dhe hmm, wlsmi wayankashifu waa faydma amru alifilismi isimka aliftiisa aliftaas arinkeedu bitasniyati uu ku faydmaa casaa tasniye ka casaweyni ha waa garanay baabkaa fataa tasniye fatayeyni laba dhalinyara waa caddaade baabka yo aad aheed adna saas u kala caddaana sharax lamaa dakartu markaan sheegay hadihi lmas'alata mas'aladan min masaa'il kitaabati qoraalka masaa'ilkiisa xaala kamita masaladan waa tee hadihi lmas'ala hadi mas'ala waxa weeye saddexdii ugu dambeydo aheyd idan la nasfacan zaydan oo loo qoray alif ah. alif in loo qoraa idan in waxa wey loo qora alif la nasfacan nuunu tawkiid mukhafafa in loo qoray alif zaydan isimka mansuubka munsarifkaad xaalatu nasbo waxa weye in alif loo qoraayo taasaa kitaabo masale ku saabsan aheed lamaa dakartu markaan sheegay haadihi lmas'alata mas'aladan min masaa'il kitaaba xaalo ay ka mid tahay istadharatu waxaan qadaad raacsiiyon gadaal ka raacsiiyey bidikri mas'alatayni laba masale la sheegidood labada masalo muhimatayni oo muhim ah labada masalo min masaa'ilihaa kitaabada masaa'ilkeeda ka mid ahaaday ixdaahumaa labadaas masale mid ka mid a annahum carabtii faraquu way kala geeyeen baynal waawowda fii qowlika xaalay ku sugantahay zaydun zayd yadcun wa u yeeraa iyo wa baynahaa wowda fii qowlika xaalay ku sugantahay alqowmu qowmku lam yadcuu ma aysan yeelin macnaha yadcuu lam yadcuu waa wowdu waawiljamaaca zaydun yadcuu wowda ku jirtana waa aakhiru kelima waa xaraf kelimada ka mid a carabtii alifanay siyaadiyeen bacda waawil jamaaca wajaraduu carabti waa ka dhartireen alasliyata wowda asliyada min alif alif waa ka dhartireen qasdan liajli qasdin qasda dartiisay uga dhartireen litafriqati kala geynay u qasdayaan baynahumaa baynal waaweyne la kala geeyo labada wow inay kala geeyaanay rabaan oo la kala garto athaniyatu mas'alada labayda ana min alalifaati alifyaalka waxaa ka mid ahaaday alifyaalkii ee aakhirka gashay oo wax ka dambeeya la arag ah, mutadarif qofkan waa mutadarif war dadku ka duwan yahi waa ka soocan yaha wa waxbuu dhinac la jira waa waxaas ama wanaag noqon kara ama shalay noqon karaa laakiin qofkaanu dad un ka bax waay geesuu ka jira ummadii mutadarif waa saas geesuu jiraaho wax unbuu geeska la jira shariga kayru mid un la jooga soo ma marka mutaarifa waa saas alifta dhinac martay wey markaasuu yihi athaaniyatu masalada labayda ana min alalifaati alifyaalkii alifyaalkii almutadarifati oo dhinaca martay maa alif ayaa ka mid ahaaday yusawaru la suurayna huwa alifkaas ma alifaa ka mid alifkaasoo yusawaru la suurayna huwa alifka alifan alif xaawiha la suurayna oo alifaana loo suurayna wa minhaa alifyaalkaas waxaa ka mid ahaaday maa alif yusawaru la suurayna huwa alifka ya-an xaawiha alifta aakir ka gasha midna waxaa loo suuraynaa marka la qoraayo alif midna waxaa loo suuraynaa ya haye ahayn sidaasa loo kala garanaa wa daabitu daalika taswiirkaas daabidkiisa marka suurayntaas daabidka lagu kala garanaa an alalifa alif idaa tajaawasad hadday ka gudubto halaaata axrufin xarafyaala saddexa saddex xaraf hadday ka gudubto ko ow kaanad ama ay ahaato munqalibatan mid ka soo gadoontay can ya-in ya saddex xaraf weeye laakiin asalkeedii ya ka soo gadoontay suwirad waa la suuraynaa ya-an xaal ay tahay ya-ana loo suurayna mihaalu daalika kaas mihaalkiisii fi nawci nawci xaaloo haday nawcii ala weli horreeyey oo saddexda xaraf ka gudbay nuucii saddexda xaraf ka gudbay istadcaa waa yeeri dalbay wlmustafaa kii la doortay mujeedaa iyo a loo suureeyey wa fi nawci xaaluu haday nawcii athani oo labeeyey oo nuuc labeequ ahaa waa saddex xaraf laakiin asalka iyo ahaa ramaa waa tuuray oo kale weeye wahadaa waa hanuuniyey oo kale weeye walfataa wiil dhallinyaraah oo kale wey walhudaa hanuun oo kale wey laba ficil iyo laba ismu ku miaal isku mid ina yihiin kutusa wain kaanat hadday ahaato aliftii haalihatan mid saddexayda xarafkii saddexaaday noqotay wain kaanat aliftii hadday ahaato haalihatan mid saddexayda haalihadaasoo munqalibatan kasoo gadoontay can waawin wow sawirad waa la suuraynaa hiya aliftaas alifan alif xaalay tahay hadday saddex xaraf kelimadu tahay asalkeedana wow ka soo gadoontay wow alifa loo qora wadalika mithaalkii naxwu dacaa waa u yeehay wacafaa waa cafiye waa laba ficil walcasaaul iyo walqafaaqadaad waa laba isim marka kuwaan alifaa loo qoraa walamaa dakartu markaan sheegay dalika taswiirka qaabka aliftaas loo qoraa ixtajtu waxaan u baahday ilaa dikri qaanuunin qaanuun la sheegida qaanuunka waa qaacido qaacido lagu qaanuunkaasoo yatamayasu uu ku socma bihi qaanuunka dawaatul waaw wowda kuwa u saaxiibka min dawaatilya iyada kuwa saxbiga socmaya aliftan asalkeeda see loogu kala garana qaanuunkaas waa in la helaa qaanuunkaas waa in la helaa walamaa dakartu markaan sheegay daalika taswiirkaas ixtajtu waxaan u baahday ilaa dikri qaanuunin qaanuun la sheegidiis qaanuunkoo yatamayasu uu ku socma bihi qaanuunka dawaatul waaw wowda kuwa u saaxiibka min dawaatilya ya-da kuwa u saaxiibka fadakartu waxaan idaa ashkala hadduu qarsoomo amrulficli ficilka arrinkiisa wasaltahu waxaad la xidhiirini bitaa lmutakalimi kii hadlaayay tadiisii aw ilmukhaadabi ama kii lala hadlaayay tadiisii ta taaulfaacil had la xidhiirini ta'daas ama ha ahaato mutakalim ama ha ahaato mukhaadab ha kala qaade ta un la xidhiiri horta ah, ta la xidhiiri adiga fadakertu waxaan sheegay annaw shamiye idaa ashkala hadduu qarsoomo amrulficli ficilka arrinkiisa wasaltahu waxay la xiriirineen bitaa'i lmutakalim kii hadlaayay taa'diisii aw ilmukhaaabi ama kii lala hadlaayay taa'diisii fa mahmaa shaygii fa mahmaa shaygii dahara muuqda fa huwa shaygaas asluhu waa alifka asalkiisi mar alla markaad la xiriirida ta'daas shayga muuqda shaygaas asalkiiya alaa taraa miyadan arkay annaka adiga taquul waxaa leedaha fi rama wahada labadooda markaad la xidhiirido markaad ta la xidhiirido waxaa leedahay ramaytu fiiri rama alifta halkay ka timi ye ramaytu markaad tadi la xidhiiriso ya ma bi sooma bixin ya sooma muuqan taas asalkiiye wahadaytu waan hanuuniye fiiri sow ya sooma bixin wa fi dacaa iyo wacafana waxaa leedahay dacawtu wawyeri wacafawtu wacafiyey fiiri wawdiya soo baxe waa kaasa wa idaa ashkala hadduu qarsoomo amrul ismi ism arrinkiisa hadduu qarsoomana nadarta waxaad fiirine ilaa taniyati isimka taniyadiisaad fiirine saasaad ku garana alifkan meeshuu ka yimid fa mahmaa shay alla shaygii dahara soo muuqdaa fiihaa alifta ka soo muuqdaa fa huwa shaygaasu asluhu waa alifka asalkiisii alaa tara midaad arkayn annaka adiga taqul waxay leedaha fi lfata iyo walhuda marka tasniyaydo alfatayaani walhudayaani aad leedahay Mm. alfatayaani wlhudayaani aad leedahay wa fi lcasa iyo walqafana waxaa leedahay alcasawaani laba ulood iyo walqafawaani laba qadeed aad leedahay qaacidada markaasuu laba gabay kuu keenay oo laba imaam uu ka soo naqliyey wamaa shay weyn axsana wanaag badiyey qowla shaadibiy qaarigii qowlkiisi raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi wuxuu yidhi wa taniyat lasmaai asmaada taniyadeeda takshifu waa faydaydaa taniyadii haa asmaaday fayde taniyada asmaada kuu fayde wa taniyat lasmaai asmaada taniyadeeda takshifu taniyadii waxay fayde haa asmaadii ayadaa kuu cadaynay in radata ficila haray marka sidii lagu ogaa lahaa in radata haddaad celido ilayka xaggaaga alficil ficil hadaad isku soo celido hadaad isku soo celido macneed waa maxeen tabu mutakali waad la xidhiidida ha hadaad isku soo tiiriyey anaa sameeyey ba adugu ha ramaa adugu waxaa tiri anaa anaa tuuray ramaytu soo maahan khalaas wuxuu yidhi wa in radata haddaad soo celido ilayka xaggaaga alficila ficil saadafta waxaad helaydaa manhala qaacida laga cabo ha laga cabaad helaydaa oo qaacida Ah, qaacido laga cabo iska aroorto weligaa dambe oon mar dambe ku dhibin alifta halkay ka timidba ee keliya ficilka adigu isku tiiri ah, daca isku tiiri macna isku tiiri aywa waa fahmi wa qaala alxariiriyu xariirina wuxuu yidhi waa maqaamaadka maqaamaadku kuleeyahy maahan mulxada mulxada waa soo marteen qaala alxariiriyu xariiri kii mulxada lahaa wey kii mulxada lahaa qaasim ibn cali wa qaala alxariiriyu xariiri wuxuu yihi ida alficlu yowman quma canka hijaauhu soo qadaro hadde idaa shardiyaa iyo ficil ma isku xiriirsada labadood maba isku xigsadaan idaa shardiyaa iyo isim miyaa isku xigsada maya iskuma xigsadaan idaa quma dhehed marka idaa quma alficlu ficil haddii la qariyo yowman maalin maalmaha ka mida quma canka xaggaaga haddii laga qariyo hijaahu xuruuftiisa xarafkaan halkuu ahaa asalkiisu ma wow waa masaya dii lagaa qariyo fa alxiq bihi waxaad haleeshidaa taa alkhidaabi qof lala hadlaa tadiisa bal haleeshi walaa taqif hana joogsan marka shayga soo baxa haka joogsan wacdii waa ku yee fa in tara haddaad aragto hu ficilkii bilya iyo haddaad ku aragto yowman katabtahu ficilkii waad qoraydaa hu katabtahu ficilkii waad qoraydaa biya-in ya-ad u qoree wa ilaa in lam tarahu bilya haddaadan ya ku arag fa huwa ficilka yugtabu waxa loo qoraa bilif idaa uma alficlu idaa uma alficlu ficil hadii la qariyo yowman maalin uma canka hadii lagaa qariyo hijaau xuruuftiisa oo aad tiraahdo alifkaanu maya u ka yimid mise wow hadii lagaa qariyo fa alxiq haleeshii bihi ficilka taa alkhiaabi taa faacil oo khiaaba bal haleeshii walaa takif haka joogsanin haka shakni in wax ku cadaanayo waa la hubaahe fa in taala haddaad ogaatohu ficilkii fain tara haddaad ogaatohu ficilkii bilya aad ku ogaato oo yow soo baxdo yowman maalin katabta waad qore hu ficilka biyain yadaasad qore yadaasad qore ramaa yad ad u suurayna wa ilaa in lam tara haddaadan arag yadi dii ficilka yugtaba waxa loo qoraa bilalif ah kaasuna naga haray baabkaas faslun hamsatu smin ismin hamsadeed waa abwaabta ugu faa badan kitaabkan uu iska leeyihi Ah, labadan baababa ka waliba ah. weliba baabkan ugu dambeeya baabkan qofka inuu daalib yahay in kaleeto aba lagu kala fahmaa ah, qof arday inuu yahay in kaleeto arday inaad ogaato hal sababa hamsatul wasl ku jira akriyaa la yidhaha cabdullahi ibn cabaas qaar akrinka hadda abdilr akriy cabdullahi ibn cabaas ibn cabdilmudalib dan meel ku qodo akri qaar aan akri karin ole cabdullaahi ibnu cabaas ibnu cabdilmudalib leh hmm. de wax jirana ma carabi maaha soo ma jeed imtixaanu hamsatul hamsatulwasli waxyaalaha ugu katarsan wey oo la rabo ardaygu inuu iska ilaaliyo markuu dhawaaqa hamsatulwasli hadalka haddii lagu bilaaba waa la akriya dib wax ka horeeyaana lama akriyo ah. marka haddaad ibnu ibnu ibnu iska leedaha wax ka horeeyaan waxay kutusayda inaad baadihi wali joogto faslun hamsatu smin ismin hamsadeeda bikasrin kasra xaala u ah ay ahaatay iyo wadamin damin damo macnaha ismun hamsadeeda ismuna waa la yidhahdaa usmuna waa la yidhahdaa ismun a fasiixa daciifna waxaa ku banaan usmun in la yidhahdo labada waa banaanye iyo wastin dabo hamsadeeda iyo wabnin wiil hamsadiisa iyo wabnumin wiil hamsadiisa iyo wabnatin gabadh hamsadeeda iyo wamri'in qof hamsadiisa iyo wamra'atin haweeney hamsadeeda iyo wa tafnihina todobadaas tafniyadooda todobadaas tafniyadooda ilaa toddobaan soo sheegnay iyo wathnatayni wathnayni dheh iyo wathnatayni iyo walqulaami iyo wa aymunulaahi dhaar alleh filqasami dhaarka xiid xaalu haday aymun bifatxihimaa alqulaam iyo aymun la kordhigidooda xalay ku sugnaadeen ow bikasrin kasra xalay ku sugnaadeen fi aymunin aymunin keligeed la kasriyo hamzatu waslin weeye intaasu waa kaasaa qabarkii hamsatu smin hamsatu waslin weeye waa kaasaa qabarkii ee tahbutu waa sugnaataa ibtidaa'an filibtidaa'i bilaabashada dhexdeeda wa tuxdafu waa la xadfaa waslan filwasli xiriirka dhexdiisa wakadaa sidoo kale waxaa ahaatay hamsatulmaadi maadi hamsadiis maadigii almutajaawisi ka gudbay arbacata axrufin xaraf yaal afara wadaalika mihaalkii kastakraja waa la baxay oo kale weeye iyo wa amrihi amrilmaadi maadigaas amarkiisa maadigii ka gudbay saddexda xaraf afarta xaraf maadiga afarta xaraf ka gudbay amarkiisa amarkiisa iyo wa masderihi masderkiisa iyo wa amri thulaathiyi thulaathiga amarkiisa wadalika mithaalkii kaqtul oo kaleba weeye iyo waqzu duul iyo waqzu wii gabar waqzuu gabar yahay duul bidamihinna la godidooda xaalay hamsooyinkaasu ku sugnaadeen iyo wadrib garaac wamshuu socda wadhab tag bikasrin xaalay ku sugnaadeen kalba waaqii xaalay la mid yihiin fasalkan waa fasal aada u faa-iido badan wuxuu uga hadlaa hamsatul wasliga meelaha uu dhaco iyo sida loogu loo xarakeeyo labadaasuu ka hadla waa laba masalo muhiim ah. ah meelaha hamsatul wasli uu galo iyo sidee loo xarakeeyo hamsatul wasli waxaad leedahay marka haddaad rabto hamsatul wasli meelaha uu galo kelimadu meeqay u qaybsameed ismun wa ficlun wa xarfun soo maaha isim ka bilow ismu ka bilaabo waxaad leedahay isimka hamsatul wasliga gala haddaad rabto inaad ogaato waxaad u kala qaadaan masaadir iyo kayru masaadir wax alla waxaan masaadir ahayn hamsatul waslina uu galo waa toban tobankoodaa la xifdina bis waa tobanka halkaas kugu qoran mid koob iyo tobnaad adduunka ma jirto wax alla waxaan masaadir ahayn waa tobanka isigu halkaas kugu qoran hamsatul wasl tobankoodaa la xifdina mid kalena ku imaamay Mm. mid kalen arki maydi masaadirad rabtaa ficilka khumaasiga iyo sudaasiga masaadirtooda wey ah, labadaasa hamsatugas leh ah, indalaqa indilaaqan istikraja istikraaja khalaas isim hamsatulwasligiis waa kaasa inta kale hamsatulqadci wey ah, isim hamsatulwasligiis waa labadaas bis tobankan isimoo tirsan toddoba kamid ahaa tasniyadoodu lamid hada iyagay tobankooday kaaga mid xataa jamcooda kuma jiro jamcoodu waa hamsatulqadci hadda tobankan jamcooda hamsatulqadci ee waxaa lagu yidhi waa mufradkooda iyo toddoba kamida tasmiyadooda bes intaas waa wixii aan masder ahayn masaadirtana waa khumaasi iyo sudaasi masderkooda intaas ah xagga dhib ha kaa haro isim warkiisa ficil gaar ficil waa saddex mudaaric amar maadi waxaa tiraa mudaaric maba jiro hamsatulwasli xagga iska dhib hamsatu waslmaba galo mudaaric ee xagga iska dhig maadi afar wasin weeye thulaathi rubaaci khumaasi sudaasi labiyo laba wey labu gala bis laba hamsadood hamsulwasli waa khumaasi iyo sudaasi istakraja indalaqawa labadaas wasin bisuu gala maadi ficilka o dhan oo maadigaa wa ficilka maadiga bis labadan bisuu gala waa khumaasi iyo sudaasi bis rubaaci iyo hulati kaa gelima oo maadiya akala iyo acda kaa gelima y waa qaci hamsadood hamsatulqaci wey hulaatiga iyo rubaaciga labadan bisu kaa gela oo waa maxe ficil kastoo maadiyaho ah khumaasi iyo ficil kastoo maadiyaho ah sudaasi maadina saasaa looga gudba haa soo haray amar amar waa afar wesin <coughs> hulaathi rubaaci <coughs> khumaasi <coughs> iyo sudaasi hal mid ka saar rubaaciga ka saar <clears throat> rubaaciga ka saar rubaaciga hamsadiisu waa hamsatu qadciga ka saar saddexda kale waa hamsatul wasl thulaatsi oo dhan hamsadiisu waa hamsatul wasl khumaasi oo dhan hamsadiisu waa hamsatul wasl sudaasi oo dhan hamsadiisu waa hamsatul wasl ficilna saasoo leeda xaraf u gudub xaraf al hamsada ku jirta hamsatul wasli meel kale kama gasho inta kale hamsatul qadci nabad hamsatul hamsatulwasl o dhan waa intaas nabaduwa waxaa leedahay asmaadaad isimkaad ka bilaabee waxaa leedahay tobankan isim oo la xifdi waxaad u kala qaybina ism waxaa leedahay master iyo qayru master waxaan master ahayn waa tobankan isim yuxfadu walaa yuqaasu ko masaadirna khumaasi iyo sudaasi masaadirtooda hamsatu wasli inta kale male ism saasad uga gudbeen ficil waxaa leedahay mudaaric hamsatu wasli waxa weeyaan maadina afar wasin uu leeyahay waa hulaaثi rubaai khumasi sudasi khumaasiga iyo sudaasiga bis ayay hamsatu wasil ah amarka waxaa leedahay waa afar wasin hulaaثi rubaaci khumaasi sudasi rubaaciga waa hamsatulqaci ka dhig saddexda kale hamsadoodu waa hamsatulwasli xaraf waxaa leedahay al oo kali ah wey inta kale waa hamsatulqaci xaraf oo dhan wixii ku jira hamsadooda nabad wey carabka carabka iska marsi sida loogu dhawaaqayo ayaa muhiima ah ayadan ilaa laba masalo weeyaan muhiim ah midda koo waxa wey halkay gashay hamsatulwasl ta labaadna saa loo xarakayna sida loo xarakaynaa tobankan isim oo ayaga la xifdinaayo ismun labaa ku banaan kasro iyo damu aymunna labaa ku banaan fatxo iyo iyo kasro iyo kasro fatxo iyo kasro aa ku banaan inta kale waa la kasrina inta kale waa la kasrina ismu kasradii waa fasiixayba ku tahay laakiin daciif ahaana dama ugu banaanta aymunna ayada waa la fadxinaa laakiin ku tahay kasradu inta kale waa kasro ko masaadirtana waa wada kasro xagga dhe ism saasaan uga gudubna xaraf waa fatxo isaga ilaa alow kaliyu awalba ahaaye waa fatxo isaga ficilkaa soo haray waxay leedahay maadiga waa kasr in istakraja ad leeda waa kasrina labada wesinuu galo waxaad soo qaata amarka amarka xoogaa kaliya fiirin raba amarka marka aada rabto inaad ogaato waxay leedahay amarka wasnigiisa fiili horta hadduu yahay khumaasi iyo hadduu yahay sudaasi asna waa kasr khumaasi iyo sudaas waa iska kaso hulaahigiisa xoogaa yar fiira raba hulaahigiisa xarafka saddexaad oo fiirina ficilka yafcalu yafcilu yafculu ku yimaadaa xarafka saddexaad waa caynta xarafka saddexaad aad xarafka saddexaad haddii dama ay saaran tahay asliya dama asliya waa wasinka asalkaa oo ku yimaado hamsada waad goday dakala yadkhulu udkhul aad yadkhulu soo udkul aad leedahay azaa yaqzu uqzu aad leedahay saas darteeda haddii hadhow xarafkan oo saddexaada caynta u kasrismo hamsadu isbedeli mi ilaa asalkaasa raaceen hadda uqzu soo maahan haweenay u bedel uqzi aad iska le hamsada sideedii u goday maxaa yeelay uqzi zaayidan kasrada ku timid asal maahan tacliila keenay marka haddii caynta xarafkaa saddexaad ay dama saaran tahay hamsada damadaad saare maxaa soo haray hadday kasra saaranta xarafka satexaad ama fatxo waxa weyan kasrad saare daraba yadribu idrib aad leedahay ah, mashaa yamshi imshi aad leedahay dahaba yadhabu idhab aad leedahay ah. xoga marka gabta qofka goda wuxuu dhihi karaa war haddii cayntu godan tahay haddii hamsadii la goday oo hadday cayntu kasrisan tahay la kasriyey oo talow markay fadxisan tahay cayntu maxaa loo fadxi waayo hamsada taasuu ka niqaashi doona wuxuu leeyahay maya lama yeelo caynta hadday farisanta waa la sababtuna waxay tahay dhibaata ka imaan laheyd iltibaasa mudaaric iyo amra isku darmi lahaa mudaarica oo hamsada lagu bilowday xaalat waqfi dahaba yadhabu adhabu waqfi adhab haye amarkiina haddii la yidhahdo hamsada hala faxiyo adhab labadaasa isku darmi laheyd Ah, si aysan marka isku yeelin caynta asalkeedu haduu kasre yahay iyo haduu fadxo yahay hamsada la kasrina caynta asalkeedu hadduu dame yahayna hamsada damaa la saara nabadu arabka iska mari marka faslu wuxuu ku yidhi hamsatu ismin ismin hamsadeeda bikasrin kasra xaala uu ku dheehan yahay iyo wa damin kasrada asala damadu waa daciif iyo wastin dabo waayo wabnin iyo wabnumin waa isku mid waa wiil wabnatin wa mri'in qof weeye iyo wa tasniyatihinna todobadaas iyo wathnayni iyo wathnatayni hadda kuwan ayagaaba suura tasniye ku yimid yimid aw tasniyadooda iyo walqulaani oo xarafkay ka yimid halka kelima xarafka ka timid waa waxaan rabaa walqulaani walqulaani waxa weeyaan waa isimkaas afci ay ku jirto soo ma jeedin marka waa meeqa isim soo tiri ismun istun ibnun ibnumun ibnatun imru'un imra'atun ithnayni ithnatayni aymunu toban isim soo ma haydid xarafkay ku dar wal qulaam weeye ha xaraf naga agga naga dhig waa xarafkan ha ku tiri ha ya istun hamsadeeda istun waa sida ugu fiicanba in la yihahdo sida ugu fiicneedba sida ugu fiican wey hmm. waa sida ugu fiicanba marka tobankaas isim iyo xarafkii iskugu kaaday walqulaam waa xarafkii wey tobankaas isim waa kadana waa xarafki filqasami iyo waa aymunnu ku yidhi filqasami xaalo aymunka u ahaaday bifatximaa xalay ku sugnaadeen bifatximaa waa maxe waa xarafka iyo aymun alqulaam iyo aymun ay labadoodaa saaxibsadooda la fadxiyaa bifatxi maa xalay ku sugnaadeen o bikasrin kasra xaalay ku sugnaadeen fi aymun aymunaa la kasrina aymun o bikasrin xaal ku sugnaaday aymun fi aymun la kasriya dhe iska tacaluji hamsatu waslin intaas waa hamsatul wasli waa xarafkii iyo toban isim ey hamsatul wasli xaal la yidhaha marka tanaa qaacidada muhiimka la raba inaad ka faa'ido barashada tan haddaadan ku camal falin barashada wax kama faa'iidin ey tahbutu way sugnaane ibtidaaan fi libtidaai bilowga waxaad ku dhawaaqdaa ismun hadii lu wer leedahay ismun ba ka horna hadi lu wer leedahay bisminaad leedahay ee biismin miyaad leedahay emr waxaad ka faaida ha waxaa lagu leeyahay ismun ku dhawaaq ismun ba ka bismun ibnun ku dhawaaq wow ka hormari ha awe mar hadii wax ka horreeya in la saari maa in saari ma mar haddii wax ka horeeya taasaa muhiim wuxuu ku yidhi wakada sidaasoo kale waxaa tay hamsatulmaadi maadigii hamsadiisii maadigii almutajaawisi ka gudbay arbacata axrufin afar xaraf maadi afar xaraf ka gudba waa waa khumasiy sudasi wadalika mithaalkii kastakraja oo kale wey iyo wa mrihi maadigii afar xaraf ka gudbay amarkiisa istakrij iyo indaliq iyagana amarkooda hamsadooda waa hamsatulwasl iyo wa masderihi haye ficilkii ka gudbay afar xaraf masderkiisa waa khumaasi iyo sudaasi masderkooda indilaaq iyo istikraaj wey iyo wa amri thulaathiyi thulaathi amarkiisi thulaathi oo dhan amarkiisii thulaathi oo dhan meesha keliya maxaa ka baxay rubaaci amarkiisa ka baxay isawa hamsatulqadc kaas keliya ka baxay iyo wa amri thulaathiyi thulaathi amarkiisi amarkiisa marka hadda fiiri sidii loogu dhawaaqi lahayo kutusa amarka hulaasiga haddii caynta dama asalu saaran tahay hamsada waad goday wadalika maaki ka uqtul waqzu waqzi fiiri labadooda hadda fiiri uqzu hadduu noo miisaaliyey oo aan ogaanay hamsada uqzu in la godayo fiiri muxuu uqzi ugu daray wuxuu ugu daray asalkaa la fiirina damada ee hadda uqsi moogtahay cayntii waa kasrisanta laakin kasradan asal maaha Ah. oo inaysan asalan yaana tusay ee uqsiya ka horeyda taasuu nagu baraji uqzu markuu ku yidhi ku yihi uqzi ah, si uu ku tuso zaydan kasrada maanta saaran inaysan asal ahayn ee iclaal keenay bidama bidamihina la godidooda xaalay ku sugnaadeen amaryaalkaas aan ku miaaliyey ah, saddexdoodaas maxaa yaele caynta dama asal u saaranta wadrib weeye iyo wamshuu iyo wadhab bikasrin xaalay ku sugnaadeen tanna waa maxay idrib iyo imshi waxa wey idrib wuxuu kuugu miaaliy iyadoo cayntu kasrisanta oo xarafka saddexaad kasrisan yahay uu kuugu miaaliyey ko imshuna haugu dara waa la mide eh. imshu hadda damaa saaran laakin damadu asal maahan masha yamshi wa kasra asalka saareed laakiin damadan iclaala keenay asal maahan damadan marka asalka unbaa la fiirina taasuu inuu kugu baraarujiyu kuugu keenay iyo wdhab idhabna m waa maxay waa iyadoo haalidka fadxa saaran tahay haddii haalidka fadxa saaran tahay in hamsada la yska kasrinaa bikasrin xaalay ahaadeen kalbawaaqi xaala lamid yihi sharax haadaa kan kanday alfasl ee fasalkaa fii dikri hamazaati lwasli hamazaatulwasliga sheegidiisa ayuu ku sugnaaday wa hiya hamsatulwasli allatii waa mida tahbutu sugnaata fi libtidaai bilowga oo watuxdau la xadfo fi lwasli xiriirinta wlkalaamu hadal fiiha hamsatulwasli laga hadlo kaa-inun faslayn laba fasal ayuu ahaaday alawalu midka ugu horeeya fii dabdi mawaaqicihaa meelaha ay dhacdo la dabdinteedu wey meelaha halkay gasha hamsatulwasli hamsatulwasli halkay gasha fa naquulu waxaan leenahay qad istaqara waxaa sugnaaday ana alkelimata kelimadda qad istaqara waxaa sugnaaday ana alkelimata kelimadda ima smun ism inay tahay ow ficlun ficil inay tahay ow xarfun xarf inay tahay faama alismu isimkii falaa takunu hamsatu hamsadiisu ma noqoto hamsata waslin ilaa fi nawcayni laba nocun maahane waa masdergii qayrkiis waa tobankii iyo masaadirtii oo labada ficil biska imaanayda labada ficil biska imaanayda axaduhumaa labada midkood asmaan waa asmaadaasoo kayru masaadirin aan masaadir ahayn wahiyo asmaadaasu casharatun waa toban maxfuudatun la xifdina waa toban la xifdina ismun weye wastun weye wabnun weye wabnatun weye wabnumun weye wamruun weye wamra'atun weye wafnaani wanataani weye wabnaani wabnumaani weye waa ibnuntiyo mim lagu daray wax kale maaha wamra'aani laba qof iyo wamra'ataani weye qaala lahu tacala ilah wuxuu yidhi farajulu nin wamra'ataani i farajulu wamra'ataani wadalika kaasu multamisu wuxuu ku dhan yahay bikhilaafi ljamci jamca khilaafkiisa asmaadan tobanka haddii la jamciyo jamcoodu waa hamsatulqaci wey hamsadoodu waa hamsatulqaci tobankan isim haddii mid kamida la jamciyo jamca hamsadiisu waa hamsatu qacin ufiirso fa ina hamazaatihi jamca hamsooyinkiisa hamazaatu qacin waa hamasaatu qaci qaala lahu tacaala ilah wuxuu yidhi in hiya maa hiya ma aysan ahaanin waxaay caabudayaan ilaa asmaun waa un magacyaal maga asmaun fiidi asmaun waa taasa magacyaalkoo samaytumuha idinku aad magacowdeen faqulle nabiga subanow tacaalow kaalaya gaalo nadcu aan u yeerina abnaana wiilasheena fiidi abnaa waa la jeci soo maahan wa abnaakum wa abnaa laleeyahy wabna la dhima wa abnaa laleeyahy waa hamsatulqad annawcu nawca aani oo labeeyaa asmaaun waa asmaan hiya masaadirun oo masaadir ah wahiya masaadirtaasu masaadirulafcaali waa afcaasha masaadirteeda afcaashi alkhumaasiyati shanta xaraf loo nisbeeyey wadalika midalika kal indilaaqi iyo waliqtidaari oo kale wey indilaaq talitaan iqtidaar kalid iyo wasudaasiyati afcaashii sudaasiga ahaa masaadirtooda wadalika mialki kastikhraajan oo kale wey wliqtidaai dayasho wey dayasho fa ama alficlu ficilka asmaa waa ka gudubnada hadde fa ama alficlu ficilka fain kaana huwa ficilkii mudaarican hadduu ahaado fa hamazaatu hamsooyinkiisa hamazaatu qacin hamazaatu qacin wadalika miaalki naxwi acuudu bilahi alla magangala astakfirullah allan dembi dhaaf ka dalbana waaxmadullah allan mahdina meel kama soo gasho hamsatulwasl wain kaana maadiyan hadduu maadi yahay kala qaad afar wasinu lahaaye fain kaana hadduu yahay hulaahiyan ow rubaaciyan fahamazaatu hamazaatu qacin wey labadaas haye fathulaiyu hulafigii naxw akada waa qaatay waa kala waa cunay weye warubaaciyu naxw akhraja waa la baxay wa acdaa waa siiyey weye waa in kaana maadigu khumaasiyan oo sudaasiyan labadaas wasin hadduu yahay fa hamazatu hamazaatu waslin hamsooyinkiisu waa hamsaatu wasli naxw indalaqa waa la tegay wasakraja waa la baxay oo kale weye wa ama alamru amarkii fa in kaana min arubaaciyi halkaas laga reeba inta kale hamsatu wasliga fain kaana amarkii min arubaaciyi hadduu ka ahdo fahamazaatu hamazaatu qadcin weeye wadalika mihaalkiina ka qawlika waa hadalkaago tidhahda yaa zaydu akrim camran akrim aada leedahay wa yaa fulaanu hebelow ajib fulaanan hebel u jawaab cabdiakiim mala socod ajib ma rubaaciya fiirihe waa hulati hade macanaas rubaaci say ku tahay noo tiri waxaa laga keenay ajaaba yujiibu ajib a ah, waxaa maqan marka ha aliftii oo yuji oo ya-da u bedelatay u godoontay a ah, maqan oo loo xadfay allahu mustacaan mulxadiyan kusoo qarn kusoo kusoo marnade mulxadiyan kusoo mar yahyo beytka ha hmm. <laughs> halkaasaan kusoo marnay ha halkaasaan kusoo marnay waayahay kaa soco marka marka waa rubaaci waay wa ama alxarfu xarafkii ragga gabal aan macnaha sarfiga u bixin uusan u akris sarfi soo akrisan laazim in sarfi lasoo akriso halifiya soo socota saa loo fahmata sarfi lasoo akriso nin kasta awal sarfiga soo baraan waa inuu sarfiga soo barto hadii ah, kaleeto waxa weya indhaha taagtaaga marka alifiya la gaaro ah, laazim hmm. ya <laughs> waa in meelo kale laga soo akristo insha allah aada rag badan yaqaana dhoobanay alxamdulilah wa ama alxarfa xarafkii falam tadkul ma aysan gelin caleyhi korkiisa hamzatu waslin ilaa cala laami laamka maahan meel kale kama gelin laamtaas laam tacriifka naxwi qawlika aad tirahdo algulaam walfaras oo kale wa can ilkhaliil khaliil ibn axmed alfarahidi shaykhu siiba wey marka dambena siib wey cilmi badnaayel daa dadaasho shiika waa ka sarmare ardayga haduu dadaalo ilahay ugu talagalo shiika waa ka sarmara sii weyhi waa ka sareeya l agga naxwada marki dambe khaliil markaasaabaa khaliil waxaa la yidhi inta xaramka aadoo soo umray iyo xaj mid u aaday maaqaranto tegey uu ilaahay u calacalay ilaahayo cilmi aan siib wey mid kale midna oqoni baroy ha mid kale <laughs> markaas markaasa ilahay cilmin caruur u furale bug markaasuu yidhi shan iyo tobankaana lagu keenaya caruud haddana cilmigaasu sii daay isna inta dadaalay ma garan waa farxad laakiin shiiqii ardaygiisu ka saromar farxaday u tahay maogta Ah, farxaday marka kaasu haddana ilahay u fura bug cilmigaas ah, caruurta waaya wa can alkhaliil khaliil ibnu axmed alfarahidi waxaa laga wariyey anahaa hamsada al ku jirta ah, ajib ahaa ajib ajib waxay ka timid wa u jawaabay yujiibu u ajib markaasay ka ee owjaba waa waajibiyey ba waayo ah, ya fulanu ajib waajibi miya ah, ajaaba yujiibu ajibay ka timi ee owjaba waa waajibiyey kama imaan waayo wa can ilkhaliil waxaa laga wariy anahu hamsadii hamsatu qadcin inay tahay cumumilad waxaa lagula dhaqmay uu yidhi khaliil fi darji xiriirinta marka la xiriirinaha mucaamalat alwasfi xiriirinta ladh kudhaqan ladhaqan kula dhaqmideedii cumumilad waxaa lagula dhaqmay yidhi hamsadii fi darji xidhiirinta marka la xidhiirinaya kalaamka mucaamalat alwasli xidhiirinta mucaamaladeedii takfiifan fududayn darteeda loogula dhaqmayu yihi likasrati listicmaali isticmaalka badashadiisa darteeda loo fududeeyu yihi kamaa xudifat ilhamsatu sida hamsada looga xadfay min khayrin iyo wa sharin oo kale moogtahay khayr iyo shar waa laba ismu tafdiil akhyar iyo ashar wey laba ismu tafdiil ahay labadooda labada hamsa waa laga xadfay xaa looga xadfay isticmaalkia farihi ka batay fil xaalatayni waa laga xadfay fi xaalatayn waa maxay fi xaalati lwasl wa xaalati libtida labadii xaalaba waa laga xad labadii xaalaba waa laga xadfay xaal looga xadfay oo shar iyo khayr looga xadfay litakfiifi fudayn darteedaa looga xadfay fudayn darteeda waayo wa baqiyat lxuruufi xuruufta inteeda kale al marka laga reebo wa baqiyat lxuruufi xuruufta inteeda kale al marka laga reebo hamazaatuhaa hamsooyinkeedu hamazaatu qadcin wey naxw am oo kale wa o wa an fiiri xuruuftaasoo dhan waa hamsadu hamsatulqadci alfaslu thani fii xarakati hamsati lwasli hamsatulwasliga xarakadiisa iclam ogow ana minhaa hamsatulwasligi kamid ahaaday maa shay yuxaraku lagu xarakeeyo bilkasri fi lakari sida badan wa bidamin lagu xarakeeyo fii luqatin daciifatin wahuwa smun wey smun fasiixa smunna waa daciif waqad ashartu waa ashaara ilaa dalika biqowli qowlkayga aan matniga ku idhi hamsatu smin bikasrin xaalay ahaaday bikasrin xaal ahaaday hamsahaasu o damin aan ku daray o damin aniga iliku aan ku ishaarayo in damaduna jirto wa minhaa waxaa ka mid ahaaday hamsadii wa minhaa hamsooyinkiiu ka mid ahaaday maa shay yuxaraku lagu xarakay bilfatxi khaasatan akusu waan gaaryeela khaasatan gaaryeeli hamsada fatxa lagu xarakeeyaa hamsatu laami tacriifi hamsatu laami tacriifi laam tacriif hamsis wey al aad leedo al aad leedo wax kale kuma banaano wa minhaa hamsooyinkiiyuu kamid ahaaday maa shay yuxaraku lagu xarakeeyo bilfatxi fil afsaxi sida fasaxnimada badan wa bilkasri kasra lagu xarakeeyo fi luqatin daciifa wa huwa kaasu aymunu dhar wey ah, aymunkaaso almustacmalu oo loo isticmaalo filqasami dhaarta fii qowlihimaa loogu isticmaalaa aymunullaahi dhaar alle la afcalana kada wa kada ay yidhahdeen ilahay baan ku dhaartay saas iyo saasaan yeela wa huwa aymunku ismun ism weeye isimkoo mufradun la kali yeelay isimkoo mushtaqun laga soo qaatay min alyumni wa huwa yumniguna albarakatu baraka weeye hadde yumni haddaad maqasho laa jamcu yamiinin dhaar la jamciyo hamoodin oo ha ku lumin sidii faraa ugu lumay laa jamcu yamiinin yemiin dhaarteed yemiin jamceed maahan qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lilfara yaxya ibnu siyaad amiir lmuminiin fi naxwian ku khilaafayna oo isagu jamcu yemiin inuu ka dhigada waqada shartu waa ishaaray ilaa hada lqismi qismigan oo aymun iyo al ah waa ishaaray waqad ashartu waa ishaaray ilaa hada qismi qismigan aymun ah iyo waladii midkii qablow ka horrey oo al labadaas hamiso labadoodaas waa ishaaray biqowli qowlkaygaan ku ishaaray bifatxi maa xaalo ay ahaadeen ow bikasri hamsati aymun aymun hamsadooda la kasrinteeda xaal ahaada wa minhaa hamazatiu ka mid ahaaday maa shay yuxaraki lagu xarakay bidami faqad wahuwa kaasu amru hulaahiy hulaahi amarkiisa wey waa goormo idandama hadduu godmo haaliu xarafkiisa sadexeeya ficilka hulaaiga xaraf caynta hadduu yafculu ku yimaado godmo hamzada waa la damiyaa damaa la saaraa daman hadduu godmadhe fiiri damadii iclaalku keenu ka ictiraazaa markaasuu yidhi idan dame hadduu godmo haaliuhu hulaaiga xarafkiisa saddexeeya daman god godkaasoo mutacasilan asaloobay naxwi uqtul dil waqtul qor wadkhul gal uqtul aad leedahay uktub udkul maxaa yeelay waxaa godan oo dama saaran tahay xarafka saddexaad uktubtaada uktubtaada udkul haada wa dakala waxaa soo galay taxta qawlinaa qowlkeena hoostiisa aan idhi mutacasilan damadu inu asaloobay naxwu qawlika hadalkaaga lilmarati haweeneyd aad ku tiraahdo uqzii duul yaa hindu hindoy kaas ogow uqzu inaad leedahay oo hamsada la goda maxaa yeele zaaid aan kasra maanta saarta lakin maaha asalkeedu waa damo wuxuu ku yidhi liana atrag asalkiisu uqzuwi u ahaa zaayida waxaa saarnaa damadaas uqzuwi u ahaa asalku bidami zaaiya la akriyey iyo wa kasin waaw fa uskinat ilwaaw wawdiyaa la reebay lilistifqaali cuslaysi waa lagu dhawaaqi waayey culayskeeda ha markaasaa la iska reebay lilistifqaali cuslaysi uma xudifat waa la xadfay kadib uma kusirat izayu zaydii ayaa la kasriyo lohoos dhigay maxaa loo hoos dhigay litunaasibalyaa ya-da si ay munaasib ugu noqoto ilaa ya kasra u munaasibehe waqad ashartu waa ishaara ilaa haada macnahaas bitamhiil mihaalintan ku ishaaray biuqzi aan mihaaliyey walxaal mahaltu qad mahaltu aan soo mihaaliyey qabla horteed biuqzi anoo horay uqsi u mihaaliyey aan uqzi ka dabamariyo ku yidhi inaan ku tuso darteed inay isku baab yihiin inay isku baab yihiin aan ku barayo ku yidhi liunabiha inaan baraarujiyo darteed calaa ana alasl asal calaa ana alasl asalka uqzuwi inuu ahaa oo asalka ay wowdaas waxa weye xarafka ka horeeya oo zaa'ida uu godnaa bidami damana uu ku ahaa wadalika damahaasuna haabitun wuxuu ku sugnaana bidaliili wujuudi helidiisa daliilkeeda idaa lam tuujad haddaan la helin yaaulmukhadaba yaalmukhadaba haddaan la helin damaha waa la hela waa kharaja waa waxale uqzu aleeda waqaraja waxaa ka baxay canhu damaha asalkaa qowluka qowlkaaga aad tidhaahdo umshu socda kaasaa baxa oo hadda shiinta oo xarafkii saddexaada dam waa saarta lakin asal maaha ictilaala keenay fa inahu umshuu yubtadaw waxaa lagu bilaabanaa bilkasri lianna aslahu asalkiisu imshi yu u ahaa oo shiintaanu waa kasrisaneed imshi yu bikasri shiin shiinta waa la kasrina ku yidhi wadamil waa la godaa fa sukinat ilyaau yadiyaa la reebay imshi yu yadii shinta ka dambayda aa la reebay maxaa loo reebay lilistisqaali cuslaysi waa la cuslaystay uma xudifat waa la xadfay kadib yadii liltiqaai saakiniin iltiqaa saakiniina loo xadfay ilaa haddii ya-da la reebo wawdin waa reebanta laba xarafo ayaa kulmeen oo laba xarfo cilaa wawdaa marka darajo badan ila keligeed uma dumati shiinu shiintiyaa la goday maxaa loo goday litujaanisal waaw inay wowda u jinsowdo ilaa wow waxaa manaasib a dam inay ka horaydo inay u jinsiyowdo wowda iyo walitaslama wowdu inay ka nabad gasho min alqalbi maxaa yl shiintu hadday kasrisan tahay wowdu waa gadoomi yo ay u gadoomi ah. iyo walitaslama wowdu inay ka nabad gasho min alqalbi gadin yaa aan loo gadiyo walihaada saas darteeda maaltu waan miaaliyey bihi imshu fi asli matniga limaa shayga yugsaru la kasrina kaasaan ku daray imshu qolada la kasrinayaan ku daray maca tamiili miaalin jirkeeda birib aan miaali anoo qoladii la kasrinay idrib ku miaaliy aan imshuna ku daray si aad isku baab inayhin udareento isku baab inayhin si aad u dareento litambiihi baraarujin darteed aan u miaaliyey calaa anahumaa idrib iyo imshu min baabin waaxid inay yihiin inamaa wax kale maahan maaltu waxaan miaalay biad idhag oo ayada cayntu ay fadxisan tahay idhag dafcan liajli dafcin difaaci darteedan u mihaaliyey litawahumi man qof ismoodsiiskiis aan difaacayn yatawahamu ismoodsiine annahum carabtii idaa damuu hadday godeen fii mili uktub marka xarafka haalidkaa dama saarantahay hadday hamsadii godeen oo wa kasaru ay hoos dhigeen oo kasriyeen fii mili idhib marka xarafka haalidkaa kasra saaran ay hamsadii kasro saareen fa yenbaqii inay u habboon tahay an yaftaxuu inay kor dhigaan hamsada fii mili idhab oo xarafka saddexaad ay fadxa saaran tahay liyakuunuu si ay u noqdaan carabtii qad raacow kuwa ilaaliyey bixarakati alhamsati hamsada xarakadeeda mujaanasata xarakati haalid xarafka saddexaad xarakadiisa u jinsiyoobideeda saas inay iskugu ilaaliyeen wainamaa wax kale maahan lam yafcalu carabtu ma samayn dalika arrinkaas lianlaa yaltabisa si uusan ugu darmin amarku bilmudaarici mudaaricu ku darmaa mudaarici almabduu lagu bilowday bilhamsati fii xaalat lwaqfiyu ku darmaa adhabu iyo adhab ha adhabu marka waqfi adhab amarkiina adhab waa isku darmaaya wa minhaa hamsadiiu ka mid ahaaday maa shay yugsaru la kasrinaa laa kayru wax kale aysan banaanayn wahuwa albaaqi wax alla wax haray wey meel alla meesha wasli ku aragtoo kale waa haye wadalikaasun aslbaab we hamsatulkas hamsatulwasli in la kasriya waa aslbaab aslbaab xaa ka dhigay hamsatulwasli xaa keena tawasulan linutqi bisaakin xaraf reeban in lagu dhawaaqa lagu gaara xarafka ka dambeeya asal waa reebany marka ayaduna iyadoo reebana la keena iltiqaa saakeyn asal in looga fakada xaa u ah kasra wa saas ula jeeda aslbaabka aslbaab saas ula jeeda khaatama wada kanu aakhiru maladii kii aakhirkiisa weeye aradtu aan doonay imlaa'ahu yeerintiisa waa kaas wi sharxiga rabay dushiinana ku akriyo sharxi aan matniga dul saari rabay waa kaasa wi intaasu ahayo wixii aan rabay inaan yeeriyo oo ardadu qorato wahaadaakanu aakhiru maladi aakhirkiisa wey aradtu aan doonay imlaahu yeerintiisa calaa haadihi lmuqadimati matnigan dushiisa lagu yeeriyo in matnigan laugu dul qoro oo la dul saaro inta lagu talagalay intaas aheeduy waqad jaaca waa yimid sharxi bixamdillaah ilahay mahadiisa xaaluu ku dheehan yahay muhadab almabaani dhisasyaalkiisa mid la saafigareey xaaluu yahay oon qalad laga keeni karin mushayad almacaani macaanidiisa mid la kor yeelay xaaluu yahay oo macaani waaweyn oo hawada meel weyn ka joogta uu ka hadlayo muxkam alaxkaami axkaamtiisa mid la sugay oon dacfi laga keeni karin xaaluu yahay mustawfa alanwaaci waalaqsaami qaybihiisa nucyaalkiisa mid la dhammaystiray xaal uu yahay shar wahaadaakanu aakhiru maladkii aakirkii weye aradtu aan doonay imlaahu la yeerintiisa calaa hadihi lmuqadimati muqadimadan dusheeda lagu yeeriyo waqad jaa waa yimid bixamdi illaah ilahay mahadiisa xaaluu ku dheehan yahay muhadaba almabaani dhisasyaalkiisa xaaluu yahay mid la saafi yeelay qaabka tarkiibka carabiga ah oon hal laxnin laga keeni karin kama hadlayna de waxa wey dabcadaha ganacsiga kama hadlayn ee qaabka ibnu hishaam laga hadla ha taasaa laga hadla dhisasyaalkiisa mid la saafigareeyey mushayad almacaani macaanidiisa mid la kor yeela al macaani waa weynu ka hadla naxwo culusu ka hadla muxkam alaxkaami axkaamkiisa mid la sugay xaalay tahay mustawfa alanwaaci walaqsaami qaybihiisa iyo nucyaalkiisa xaalih mid la dhamaystiray taqaru waxaa ku qabowsayda bihi sharaxan caynulwaduudi qofka kalgaclada badan ishiisa ibnu hishaam khayr allaha sii cilmi badana waa ka faa'iidna qayr iyo meeshan barwaaquu dhigay waa ku qabowsanaa ku farxa watagmadu waxaa isbedelayda oo madoobaanayda bihi sharxa sababtiis nafsu jaahili jaahilka naftiisa jaahilka alxasuudi xasidka ee xaasidka aa madoobaanayda musiiba kugu dhacday waa iska un wadaa maantan haddana maantana madaxuu soo saaray qadka ha maalin walba mid un wadaa lehin ha wadnaha go-a ha awalan kusoo nacnay qawaacidki xayta waxaan sii uu leeyahay ha wejigaa madoobaana ilxaasidka mar alla markaan soo saarna midba oo kitaab dhammaadaba waa sii madoobaana wajiga wa tagmadu waxaa isbedelayda bihi bisabab sharxi sharxa sababtiis nafsuljaahili jaahilka naftiisa jaahilka alxasuudi ee xaasidnimada badan in yaxsuduunii haday xastaan yidhi ibnu fa inii aniga kayrullah inihim midaan dagaalayn aan ahayo <laughs> ku eedayna kayrkiisaan ahayo maxaa dhacay wuu eeday waaye ahlulfadli dadka ahlulfadligaa qad xusiduu waa la xasday qabli aniga horteeyaa la xastay min anacsi dadka xaalay ka mid yihiin sideeda waxaa la xastaa waa qof fadli haysta hadaad qof lagu dhegay <laughs> fadliyuu haystaa geedla dhagaxyeyna hadaad aragta miraa ku dhegan sooma geedla dhagaxyeyna had wax laga aruusa dhagax ee geedaan waxba ku dhegan cidna dhagax ku tuurane ee qodax keliya cid wax ku tuurayda lama qof hadda aragta marka lagu dhegan yahay fadli dheeraada alla siiy alfadligaiga horeyna sida loogu dheganaayo nabi maxamed balfiiri so uma abu jahl xuuga soo horjeeda waa xasad kaliya waxaa la yidhi ka waran waa dhegaysatay maxamed waxa uu la yimid taasaan warbixin idin ka siinaya huy annaga oo reer bani maksuum iyo maxamedo bani bani manaaf waa tartanayo daday quudiyeen waa quudinay waxbay sameeyeen waa samaynay markay dambe yidhahdeen minaa nabiyun yuuxaa min asama ha yuuxaa ilayhi min asama nabiyaa naga mid ah samada looga soo waxyoodo kaanka keenna mid samada looga waxyoodo ha weligeen wallahi anaan raacayn ha oon lalahayn bani maqsuumaa raacday bani manaaf hadda fiiri intaas ha marka xasad waa horreeyey ha hadday xasdaan in yaxsudunii hadday xasdaan fa inii aniga kayru laaimihim mid eedaynaya kayrkiisana ahlulfadli dadka ahlulfadligaa qad xusiduu waa laxaystay qabli aniga horteeyaa laxaystay min annaasi xaalay ka mid yihiin fadaama lii allow uu ii daa-im noqdo maladii kii bi aniga igu sugnaaday oo min alfadli ah walahum ilaah uu u daa-im noqdo maladii kii bihim ayaga ku sugnaaday oo min alxasadi wa dulli ah, ah dulligaas iyo xasadkaas la gubta oo qalbiga allah idinkaga shido uu leeyahay wamaata ha marka agarunaa keenna badan haydan caraga bimaa kii sababtiis la dhinto yajidu hela marka labadeenna annaduna fadligaasaan la faraxsanno idinkuna xasadkaasa la gubaydaan marka kii care badan ha dhinto marka ah, la dhinto ee aakiraan lasoo shiru ah, ilaa qofka xasidka maalin walba cara u korray haddii qofkan fadli u kordho ah, maanta kitaab helo dham waa ku kala tegaya waa la yaqaana armaya mid kala bilaaba ina ani musiibo wey kuwa musiibo madaala meesha n ka qayliyaan hay md kanaa laakin ugu dambeyn umalayna uu leeyahy markaasaa laleeyahay kiina inta dhammaaday oo laguba liibaana mid kale bilow markaasa qalbiga hol ah. ha qalbiga hol ah. marka marka caradaas la dhinta dhe fadaama lii ilaah uu ii daa'im noqdo maladi kibi aniga igu sugnaado min alfadli ah walahum xusaadana ilaah uu daa'im noqdo ma ladii kii bihim ayaga ku sugnaado min alxasad ah wamaata ha dhinto habaar wey agaruna keena badan qiidan xagga qalbi huridda dimaakii sababtiisa yajidu helaya hala dhinto ana anugu alladii ahay yidhi ibnu hishaam haddaan ah ana anugu alladii ninkii ahay yajiduuni ay ogaanayaan fii suduurim laabahooda halkaasaan uga taaganahayo qalbiga saasuu yidhi arma maqasheen arma maqasheen arma ha way gu wardaayaan meesha ilahay uga wardi lahaayeen laa artaqii kori maa sadaran xaal ahay midkii baxa minhaa mina suduuri laabaha ka baxa walaa aridu hoosna udegi maa halkaasaan uga jira w dhuunta laf dhuun gashaan ku ahayo yeeli maa inaan hoos udego caloosha galo oo yidhaahdaan kaas waa teg inaan soo tufo banaanka u baxana yeeli maa halkaasaan taagnaana xaasidiinta maalin walba fadiila cusubaan soo saara maalin walba fadiilo cusub ayaguna markay salaada ka baxaan ba yidhahda bal maanta ibnu hishaam ka warrama ibnu hishaam waxa weeyaan tegiyey maanta wuxuuba wadaaba waxa weeyaan qawaacidkii waa u dhamaaday qad ajaaib war waxaan waa wax inkaar ku dhacday iska soon taagan ha haddana waa sii wadaa halkaas laf dhunkashayna hada noo ballamayo xaasi ana anugu aladi kiyaan yajidunii ay igu ogaanayaan fi suduuri laabahooda halkaas laabaha inaan ku sugan ay igu ogaan ay iga fakarayaan anay iga fakarayaan laa artaqi kor u kori ha la ascad ma korayo sadaran xaal ahayn midkii ka furaya minhaa mina suduuri laba ha oo inta la hunqaaco haddii halkaas wax kaaga istaagan soo lama hunqaaco inta ilaysoo hunqaaca ka bixima wala aridu hoosna u aroori ma oo inta hoos u galo caloosha tegi oo inta ilaqaan ay burburiyaan ee halkaas dhuntaan ka taagnaana hole xaasi hmm, muruga un haysata maalin walba muruga isaga ilaa fadliga ilahay ma celi karo fadliga ilaahay ma u celi karo wa ilallah allah intii ka allah alcadiimu weynanka badan aan arqabu ka doonaa an yajcala inuu ka dhigo daalika kitaabkaas masruufan ku loo leexiyey liweji wejigiisa alkariim wanaagga badan ilaahay wejigiis mid loo leexiyey oon dan kale laga lahayn magac lagu rabin ma lagu rabin ilahay inuu ka dhiga ilahay weydiisaa wa ilallah allah intii ka allah alcadiim weynanka badan aan arqabu ka doona an yajcala inuu ka dhigo daalika kitaabkan masruufan ku loo leexiyey liweji wejigiisa alkariim wanaagga badan wa mawquufan ku lagu xiray inuu ka dhigan ilaahay weydiisana calaa nacfin nacfin bihi kitaabkaas lagu nacfiyo oo iska socdo dadku ku nacfiya anagaas maanta ku nacfayna alxamdulilah wa mawquufan mid lagu xiray inuu noqdaa ilaahay weydiisana calaa nafci nacfi bihi kitaabka lagu nacfiyo wa an yakfiyanaa inuu naga kaafiyan alla weydiisa shar alxusaadi xaasidiinta shartooda ilaahu naga kaafi shartooda murulo waa ku haynaa laakiin ayagu awood maayo gacantooda kuma jirna gacan allaan ku jirna wa inuu naga kaafiyo aan ilaahay weydiisanaynaa oon ilaahay weydiisanaa shara alxusaadi xaasidiinta shartooda walaa yufadixanaa inuusanna fadeexaynna ilaahan weydiisanaa yowma alashaadi maalinta markhaatiyaalka maanta laisku markhaati kacayo yowma alashaadi yowma tanaadi qaara dhigaa yowma alashaadi way asalku ha sharxa soo uma jeedaan sajaa'id waa jamcu shaahidi ka saaxibin ah, oo kaleeto hmm, asxaab oo kaleeto ashaad wey saaxibin asxaab oo kale ywm ashaad markaati ywm tanaad waa magac oo asmaada qiyaamaha ka mida ywm ashaadna waa magac maalmaha qiyaamaha ka mida laakiin matniga kelmaduu ku qoray ibnu hishaam waa ywm ashaad bimanihi ilaahay galladiisaan ugu tawasulahan wax ku weydiisana wa karamihi ilaahay deeqdiisaan wax ku weydiisana inahu alla aljawaad waa mid deeq badan alkarimu deeq badan atawaabu toobad aqbad badan wara-uufu alla waa mid turi badan alraxiimu naxariis badan alwahaabu wax bixin badan slى اllah وslm وbaaraka عlى nabiyina mxamed alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh waa noo dhammaaday maanta sharxii qadarkiga kun afar boqol soddon iyo lixdii bishii koowaad ee muxaram saddex iyo labaatankeedii noo dhammaaday ilaahay baa mahad iska leh wixii aan asiibna allah kumaas waxaan ku gafnayna ilahan ka dhaafid weydiisaynaa ilaahay weyne waxaan weydiisanaya asmaadii sifaadiisa anaa ugu tawasulayo ilaahay culummadeennii diinta noo soo akhriday oo gaar ahaan sheikhaygii sheekh cbdullahi madoobe ugu horeeyo ilaahay inuu u demi dhaafo adduunkana ku xifdiyo aakhirana jannaat lfirdows alaclaa uu geliyo annagana ilahay cilmi naafic nooga dhiga ardadana ilaahay ku anfaco sala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina moxamed